alamin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala imam abu cabdillah mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllah baabu qabuuli اlhadiyati wuxuu ku saabsan yahay hadiyada oo la aqbalo bimacnaa qofka wax hadiyeynayo in hadiyada laga qaato laga aqbalo haddii wax kale oo markaa dhibaato aynan wadanin mararka qaar baa jirta inaan la qaadanin oon soo maray nabiga calay salaam inuu yidhi mushrikiinta iyo gaalada siismadooda iyo cadyadooda ma aqbalayo marar isagoo ka qaatayna waa la arkay rasuulka calayhi salaam markaa oo baqal loo hadiyeeyey rasuulka calayh salaam iyo addoon iyo marka waxay ku saabsan tahay hadiyada qofka wax ku hadiyeynayo danaha uu ka leeyahay hadduu diintaada wax dhaawac gelinayo ama dhaawac u keenayo ay tahayna ka aqbali maysid haddii kalena waad ka aqbalaysaa marka haddii aada aqbashana qabuulka asaga ah wuxuu keenayaa inaad qofkaasi iyo adiga maxabo dhexdiina ay gasho inaad u ducayso inaad u abaalguddo howlahaasaa ka ratimaya marka hadiyadu midna waa iska sidaas maaragtay cadiya aan wax muqaabil ah iyo wax siismaha iyo wax aan lagu dalbeynin marna beec bay noqotaa sida beec oo kale noqotaa qofka uu hadiyeenaya marka uu sugaayo in abaal la siiyo uu kaa sugaayo markaas sida beec oo kale noqon qala xadathana cmr bn khalidi qala xadathana diman bn ismaaciil qala samictu musa bn wardan can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيyh wasalama nabigu ka wariyey yaquul nabigu wuxuu yihi tahaaduu taxaabu tahaaduu isku hadiyeeya oo waxayse siiya taxaabu waa isjeclaanaysaane waxyaalaha markaa maxabada soo kordhiya soo ziyaadaya kamid tahay hadiyadu bale waxay kamid tahay waxyaalaha zuuliya waxaa la yidhahda dhaqaair nufuus dhaqaair nufuus waxyaalaha qalbiga ku jira ee xumaanta ee qofka uu qofka kale u qabo waxa maydha siismada kamid a qof hadduu cadiyo siiyo qof kale uu bar qofkii waxbaa ka baxaya cudurka ka baxaya saa darteed buu nabiga alayh salaam acdaada iyo gaalada kuwo badan oo kamid ahoo nabiga col badan u qabay marka ay nabiga caleyh salaatu wasalaam intay u imaadaan uu wax siiyo wax siiyo waxay noqon jireen nabiga caleyh salaatu wasalam wax walbay ka jeclaan jireen wax walbay ka jeclaan jireen oo waxaa la yidhaahdo mualafat lquluub in wax la siiyo xikmada laga leeyahay waxaa weeye in diinta la jeclaysiiyo oo nabiga la jeclaysiiyo o islaamka la jeclaysiiyo o saxaabada ay jeclaadaan saasa nabiga aleyh salaatu wasalaam qasadkiisa u ahaa tahaaduu isku hadiyay taxaabu wa isjeclaan isjeceelkuna marka waa madlab sharci ah in muslimiintu ay isjeclaadaan iimaankii iyo islaamnimadii qeyb kamida weeye waa kuu nabiga dhihi jiray alayh salaam wallahi laa yumin laa yumin eh, eh, eh, laa tadkhulu janata xata tuminuu bay marka hore soomeen laa tadkhulu janata xata tuminuu walaa tuminuu xataa taxaabuu markaasuu wuxuu yihi awalaa adulukum calaa shayin ida facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum markaas maartid wadiiqada loo maray in lasjeclaado jidka loo qaaday fiiri in laissalaamo oo hadal macaan lis dhaho oo laiska maaratay weji laisku fur waxay kamid tahay waxyaalaha maxabada soo jiida in hadiye iyo wax lasiisiya iyaduna sidoo kale sidaa o kale weyaan maxabada ayay soo kordhaysaa nacam qaala alimaamu الbukhari raximah اllah xadathana musa ibn ismaaciil qala xadathana sulayman bn mugira can haabitin qaala thaabit bn aslam kaana anas wuxuu ahaa buu leeyahay radia allahu canhu yaqulu kii yidhaahda yaa baniya caruurtaydiyow oo ilmaha dhashay iyo kaad dhalin oo ama ardadaada ama aad ka weyn tahay oo dhalinyaro yaryar ood ka weyn tahay intaba yaa bani baa iska dhahaa yaa baniya caruurtaydii oo tabaadaluu waxayse siiya baynakum dhexdiina min albadli badala waa siiya catiyatan tabaadaluu waxayse siiya baynakum dhexdiina oo wax isku hadiyeynta iyo waxsesiinta barta fa inahu wax in lase siiyo yaa awaddu badan maxabo iyo jeceel inuu ahaada limaa baynakum dhexdiina inuu gale awadu aktharu widaadan maxabatan yani yaziidu lmaxaba baynakum baa loo jeedaa maxabada dhexdiina ayay kordhinaysaaye fa inahu awadu sidaasaa wudi iyo maxabadu ku badan oo ziyaadinaysa limaa baynakum idinka dhexdiina eh saasuu nabig syu leh anas bin malik radi allahu canhu anas marka hadalkiisaas mawquuf ka ah wuxuu fasirayaa ama uu kasoo qaatay hadalkii nabiga uu yihi tahaadu taxaabu ti umay lamid tahay xadiidkuna waa saxiixu isnaad sanadkii saxiix weeyaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa asacyu fi taariif اlqulub wasacyu fi ziyaadati almaxaba fi llah in quluubta inay isku soo dumanto loo sacyiyo maxabada ilahay dartii laisku jecel yahayna in sidii ku ziyaadi laheyd mar walbaba laga shaqeeyo dadka mutaxaabiina fi llahi ana hooska ilahay bay harsadaan oo ilaahay baa subxaanahu tacaala siinaya manaabir iyo kuraas nuur ka samaysan ayna almutaxaabiina fiiha buu leeyahy awa kuwa arrin darta isku jeclaa baabun wuxuu ku saabsan yahay man lam yaqbal ilhadiyata waata marka hadiyada marka hadday dhaawacaysa diintaadi oo ay dhaawacaysa sharaftaadii oo dadka wax ku hadiyanaya ay yihiin dad aad hadhow eedi oo dhibaato ku soo kordhin doona inaad markaa iska aad iska ilaaliso ayaa iyada laga qaadanayaa man lam yaqbal ilhadiya qofkaan hadiye aqbalin lamaa dakala albugdu carahu markay gasho fi nnaasi dadka dhexdiisa oo ay ku caronayaan fii iraadati akthara maa uhdaa lahum wixii ayaga loo hadeeyay ka badan ay doonayaan bay la cadhonayaan oo haddii inti wa loo taro waointay wax taraan wax loo tari waayo buuq iyo dacaayad iyo xumaan iyo sumcad xumayn iyo caro yaad kala kulmi marka qofka noocaas oo kaleeda qancinba karin ee mar walbaba dhamaciisa uu badan yahay wax dhibaataa kuu gaarsiin karaa iskaba ilaali wixiis haka qaadanin haka qaadanin macnaha saas weeyaan ama mani iyo gallad iyo waxba waa dhow yuu kula gelayaa xadaثna أحmed بن khاldi qاl xadaثna mحamed بن isxاaqi عan سacيid بn abi سacيidi عan abihi عan abi هurayraةa radي الlه عanhu qaala abi hurayra wuxuu yihi ahdaa rajulu nin baa hadiyeeyey min bani fazaarata reer bani fazaare ah waa qabiil reer carbeeda linabiyi nabiga calayh salaam wuxuu u hadiyeeyey naaqatan hal naaqadu waa alunha min alibil rirtigana jamal baa la dhahaa labadooda laisku darana jinsiga ka dhexeeya waa baciir baciir baa laisku dhahaa marka naaqatan hal buu nabiga u hadiyeeyey sala allahu aleyh waali facawadahu nabiga alayh salaatu wasalaam ciwad siiyey waxbuu markuu hadiyadii ukeenay hashi ukeenay isagana waxbuu siiyey ah, waa maasan tahay oo waxaan fatasakada waaba iscareysiy waa carooday sakidaw bay talesinka waxay sii ziyaadinaysaa mubaalaqa ninka isagaa bik buu yiri wey aad buu carooday fatasakada waaba u carooday nabiga alayh salam waa iscareysiyey ninka isaga ahaa see aniga waxaan liisinayaa waa nooc markaa beec buu ka dhiganaya fa samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlay cala lmimbari mimbarka asagoo saaranoo yaquulu leh yuhdiyi axaduhum dadka midkood baa wuxuu iisoo hadiyeen oo isiinayaa wax fa ucawiduhu markaasa ana wax u bedelaya oo ciwad iyo bedel baan siini biqadri maa cindii wixii agtayda ahaaday qadarkiisa ana siin tabartayda wixii aan heli karay uma yaskhaduhu markaasuu haddana ii cadhoonayaa waayam llaahi oo wixii aan siiyey ku qanci maayo weli qalbidheerar baa ku jira iyo muxuua qanac la-aan waayamllahi ilaahay baan ku dhaartaye buu nabigu yihi sala allah alay wasalam laa aqbalu inaanan aqbalaynin bacda caamii hada sanadkan kadib min alcarabi carab guud ahaanteed hadiyatan ka aqbali mahayo ilaa min qurashiyin nin reer quraysheeda ah inuuba yahay mooyeene carabigaas aw ansaariyin reer ansaarid inuu yahay mooyeene aw thaqafiyin nin reer banu thaqiifa inuu yahay mooyeene aw dawsiyin reer dows inuu yahay mooyeene soo maarti quraysh oo qowskii nabiga ku dhashay calayh salaam ansaar waa nimankii qiimaha badnaaye madiina deganaaye muwaasaadka iyo deeqda lagu yaqaanay ee xataa naftooda ka hormarinaya walow kaana bihim khasaasa layiri hadday si kasta gaajo kaas u hayso walaalkood bay ka hormarin la layiri thaqafiy waa banu thaqiif nimanki dhihi jiray saxaabiga jaliilkaha thaqiifaad maad garanaysaan waa kuma ibn mascuud sameen cabdullahi ibnu mascuud athaqafi qowskiisi weeyaan dawsina waad garanaysaan dee sheekhu sheikh lxadiid abu hureyra radi allahu canhu qabiilkiisi weeyaan afartaa qows waxaan ka ahayn oo dambe oo caraba waxba ka qaadi maayo bu yiri xadiidku waa saxiix abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-ina way soo saareen sababtuna waxaa weeyaan dee dadka ayaga kale wuxuu nabiga calayh salaam arkay oo iktishaafay in wixii ay bixiyaan aynan ka harhaynin inaynan ka harhaynin oo ayna ku qancaynin waad maadsan tahay iyo wax yaroo loo laacay iyo oo ay rabaan wa wax ka badan inay helaan bale mid baa nabiga calayh salaam intuu u imaaday oo u keenay bakra qaalin buu ukeenay markaasu wuxuu siiyey si u siinayey usiinay lix qaalin buu gaarhsiiyey weli waa sii cadaysan yihi markaasuu nabiga hadalkan yihi sala allahu aleyh wasalam uu yihi dib dambe saddexdaa afartaa qabiil waxaan ka ahayn hadiye ka aqbali maayo marka waa manqaba iyo fadiila gaara ah oo afartaa qabiil eh, eh, lagu fadilay ama lagu ammaanay maxaa yeeley kuwa ayaga wuxuu nabiga ku tilmaamayaa sakhaawatu nafsi khiyaarnimo iyo sharaf iyo naftooda inay tahay naf qanaaco leh oo wax ay bixiyaan aan waxbaba ka dhalbin asalkuna sidaasuu ahaa in hadiyada aan waxba laga dabcin laga aqbalin oo aan eh, laga rajaynin xataa ajir aakhare iyo e, dembigaa wax lagu dhaafi iyo ujeedada xataa ma ahee waa taxaabi iyo tawadud baa la yidhaahdaa tawadud iyo taxaabi weeyaan marka dadka ah, dabaaicdooda iyo ay fiicneen marka aan laga aqbalin dadka kalena saas loo kala barto oo loo kala fiiriyo taasaa marka laga fahmaya xadiidka baabulxayaau xishoodkii buu ku saabsan yahay xayuhuna waa khuluq qofka ku xumbaaraysa akhlaaq iyo dabeecad qofka ku xumbaari inuu ka fogaado wax allaal wixii qabiix oo xun ama hadal ama ficil xun inuu ka fogaado kuna xumbaarayso inuuna ka gaabinin wixii xuquuq ah iyo wixii xaq u saaxiiba xaqiisa inuuna ka gaabinin ayay ka xumbaaraysaa marka wax alla wixii xun oo dhan uu ka fogaanayaa wixii xuquuqoo lagu ahaana ka gaabin maayo kaasaa waxaa la yidhahdaa xayiy qof xishood badan marka alxayaa ayaa laga hadlayaa oo sifa maxmuuda ah sifaadka fiifiicana oo alxayaa lmuqtasab iyo mafduur labadaasba way noqono qofka ilaahay inuu xishoodka ku abuuray oo xayiyi uu iska yahay iyo mid oo e, e, uu ka kasbaday cilmigii iyo diintii barashadooda axsaas o kale ka kasbaday labadaba e, labay u kala qaadaan culummada oo alxayaa lmamduux iyo alxayaa lmadmuum xayaaha mamduuxee la ammaanay waa tarku lqabaaix min alaqwaali walafcaal wixii qabiix o dhan oo laga tago oo aqwaali afcaala iyo ada-u lxuquuqi dawi xaqa in la siiyo wixii xaq saaxiiba xaqiisa in la mariyo alxayaa almadmuum waxaa weeyaan khawar iyo dacfi weeyaan in qofkan uu ka xishoodo wixii wanaag ahaa oo ama qowlaha ama ficilaha uu ka xishoodo taasaa waxaa la yihahda alxayaa almadmuum oo ka culummadu dhahaan daaca alcilmu bayna atakaburi walxayaa yacni cilmigii wuxuu ku dayacmay kibir iyo xisho dhexdood waxay kaloo dhahaan tarabaca aljahlu bayna atakaburi walxayaa tarabaca aljahlu jahligii wuxuu salka dhigtay oo si fiican u garba wax u fadhiistay bayna alxayaa'i watakabur kibir qofka uu ka kibraayo inuu wax barto oo uu yirah hebel wax kaba baran maayo ama hebel uu yidhaahdo iyo xishood uu ka xishoodo layidhaha ama lagugu ceebaayo ama amkarad uu yidhaahdo labadaas buu jahligu halkaas fadhiyaa dhexdoodu fadhiyaa ay ku jiraa taas marka waxaa kamid a ah alamru bilmacruf wanahy can lmunkar inaad xumaanta dadka aad ka reebto ood macruuf farto ood ka aamusto ood ka xishoodo taas waxaa wey xishoodkii madmuumka ilcaayo wey waxay dhahaan waa dacfi tabardari iyo daciifnimo iyo dadanimo dari wey bal alamru bimacruf nahy an munkar xishoodkibu kamid yahy xishoodka kamid yahy oo inaad wixii macsiyadaha ee dembihay aragtay aad u adkaysan waydo ood ka qabandhacyooto ood ka yaxyaxdo oo tira war waxaan waa maxay taas xishoodkibu kamid yahay xadathana axmed bin yunus qaala xadathana zuhayr qaala xadathana mansuur can ribciy bn xiraash qala xadathana abu mascuudi cuqba ibnu camr albadri qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabig wuxuu yihi ina mima adraka annaasa annaasuna waad dhihi karta labada waa la xarakeeyaay ina mima adraka annaasa wixii dadka soo gaaray oo mima adraka annaas dadku waxay soo gaareen waxaa kamida min kalaami nubuwati nubuwada hadalkeedii ah yani natiijat lwaxyi kalaamu nubuwa haddaad maqato maqasho waa waa waxyaalo dadku caad ahaan iyo dhaqan ahaan ay usoo gaareen laakiin kasoo jeeda ambiyadii hadalladoodii kasoo jeeda ambiyada hadalladoodii waxyaalo kasoo jeedo oo dadku ay soo gaareen jaahiliyadii islaamka ka hor intuun islaamka imaanin ka hor wax ay kasoo gaareen oo dadku ay mahmaahaan u haysteen laakiin ah min mashkaati nubuwa nubuwadii iyo ambiyadii erayadoodii iyo hadalladoodii kamidoo dadka soo gaareen oo weli aan dhammaanin ayaa jiray waxaa kamid a ah, eraygana kamid a ah. idaa lam tastaxyi fasnac maashid hadalkani dadku ay mudaawalayn jireen marka hadalkii dib loogu noqdayna wuxuu noqday min kalaami nubuwa nabigeena cadeeye aleyh salaatu wasalaam waa hadal nabi ambiyada iska dhexleen ilaa lam tastaxyi haddaad xishoonaynin fasnac samee maa shita waxaad rabto icmaluu maa shitum oo kale wey waa amar tahdiid amarka marka laga hadlayo culammadu waxay u qeybiyaan asalka amarka wuxuu ku dhacaa alwujuub soo maaha amarka wujuubbu ku dhaca hadduu saarif jirin markii wujuub la waayo oo suuroob weydo waxyaalaha kale ixtibaab ku dhacaa tahdiid buu ku dhacaa ibaaxu ku dhaca waidaa xalaltum fasdaadu marka le waidaa xalaltum fasdaadu alamru lilibaaxa wey oo waxa weeyaan waa amru bacda nahyin yufiidu ibaaxa ayay dhahaan tan marka waxaa weeyaan waa tahdiid fasnac maa shita waxaad rabto samee wey haddii aadan xishoonaynin idaa lam tastaxyi fasnac maa shita waxay ka dheer tahay bay culimmadu leeyihiin in la yiraahdo idaa lam yastaxyi insaanu qofka haduun xishoonaynin isnacu maa oo khabar laga dhigo qofka wuxuu rabu sameynaya haduun xishoonaynin waxaa ka xeeldheer middan oo yani idaa lam tastaxyi fasnac maa shita waxay ka dhigan tahay qofka xishoodka markuu ka tago xishood uu noqdo oo qawlan wa ficlan wa camalan wax walba oo xumaana uunan kaba sariiganaynin oo dabeecay u noqotay fa kaana dabeecata ta'muruhu isaga waxaad warkaad moodaaba inay wixii hawadiisa ahee dabeecada u noqotay inay amraysaba inay amrayso oo inuu xumaantii ku hadlo oo xumaanta sameeyo on xishooninba idaa lam tastacid xishoon fasna samee maa waxaad rabto xadii saxii wey tafsiirka ugu fiican sidaa weeyaan in tahdiid loola jeedo tahdiid loola jeedo oo qofka hadaad waxaad dee aad xishoo weydo wax rataba samee maalin baa lagu abaal marin doonaaye saasay ka dhigan tahay marka halkan waxaa weeyaan xadiidka wuxuu faa'iideynayaa in xishood la-aantu ay qofka ka ridayso karaamadii ay ka ridayso oo aan maaragtay dan laga lahayn oo loo aabayeelaynin hadduu qofka xishoon waayo inaan loo aabayeelaynin nacam ayib xishoodka isaga aana dee waa noocyo badan yahay waa noocyo badan yahay waxaa laga yaaba dadka qaar xishoodku inay umaleeyaan sida eh, eh, naftu ay waxyaalaha xumaanta ah waxyaalaha xishoodka hebel waa xishood badanya marki la yihahdo waa hadalka iyo dadka inuu hor wajiga siiy iyo waji nugul yahay waa waji nugul yahay xishood u arkaan keliyaasaa maaha ee waxaa weya xumaanta oo laga fogaado guud ahaan ayaa waxaa la yihahda markuu nabigeena sala allahu aleyh wasalam uu yihi istaxyuu min allahi xaqa alxayaa istaxyuu min allahi xaqa alxayaa ilahay ka xishooda xishood midka ugu xagnaan badan ya waxay dhaheen ya rasuul allah inaa lanastaxyi min allahi walilahi alxamdu ilahay waan ka xishoonaa mahad ilah ilahay mahad iska leh markaasu wuxuu yihi ma aha xishoodka sidaas alistixyaa min allahi xaq alxayaa waxaa weeye an taxfada ara'sa wamaa waca walbatna wamaa xawa watadkuru lmowta walbila a inaad ka inaad ilaaliso madaxa iyo wuxuu weeleeyey madaxa muxuu weeleeyey madaxa indhihii iyo dhagihii iyo sankii iyo carabkii iyo maskaxdii iyo tafkiirkii khaldanaa oo maskaxda ad ka ilaaliso ama ibtidaacaha ama ahwaaaha ama xumaa o dhan oo maskaxda ka ilaaliso waxaasoo dhan ba wey wuxuu soo wamaa waca walbadna calooshii iyo wamaa xawa calooshii iyo wixii ay xumbaarsan tahay oo dhan ba ah, iyadana waxaa soo gelaya qalbigii baa soo gelaya wadnihii baa soo geliya qalbigii waxaa soo gelaya caloosha iyo waxyaalaha la geliyey iyo waxa maarata la isticmaala cuntada iyo waxaa soo geli waxa maarata imtidaadkeeda ee shahwaadka caloosha kasoo eh, kasoo lisma oo shahwatu farjiga ah taasa ayadana soo gelaysa maaxawa waxaaso dhan baa soo geli watadkuru lmowta walbila inaad mowd xasuusato iyo baali noqoshada qofka markuu dhinto qabriga galahade baali buu noqon soo baali buu noqon oo dixri baa geli oo maalintaa xasuuso kibir kuma jooge xisho oo xumaanta iska ilaali saa wey macnaha marka qofkaasa ilahay ka xishooda xaq alxayaa leanna waxaan yidhi waa akhlaaq khuluq yabcath calaa ijtinaab alqabiix wayamnacu saaxibahu min ataksir fi xaqi bilxaqi inuu xumaan oo dhan iska ilaaliyo gaabin oo dhan wixii xuquuqu saaxiba xaqiisa uun ka gaabinin ama aadama ama allah subxaana wa tacaala xadathana maxamed bnu kathiir qaala akhbarana sufyaan can suhayl bin abi salix can cabdillahi bni dinaar can abi salix isamaan can abi hurayrata dawsi radi allahu can nabiy sala allahu aleh wasalama qaal aliimaanu iimaanku bidcun wa situun waa dhowr iyo todoba dhowr iyo dhowr iyo lixdan ow amase wuxuu yihi bidcun wa sabcuun shakuraawi waa la yihi ma ahe waa fadlullahi zaa'id fadliga ilahi oo soo kordhay wey aliimaanu bidcun wa situun baa la yihi fazaada bifadli illah bidcun wa sabcuun toddobaatan iyo waxay noqotay dhowr haddana shucbatan min shucbatin oo qaybad afdaluhaa waxaa lagu sheegay alafdal waladnaa intaasa lagu sheegay intii kale khisaarulkhayrka faraha badan ee ilaahay loogu dhawaado ulmidow inay xishoodkii iyo iimaankii inuu kamid yahay waana marka acmaasha la sameynayo inuu iimaan kamid yahay qowl wa ictiqaad ayaa iimaan noqda iimaankaa marka laa ilaha illa allah qawla iyo mxuu aha imaadatu lada can ariiq oo wadado laga zuuliyo ficila iyo xayahaasoo sheega macno wey muctaqadka qofka qalbigiisa kasoo dhasha jawaarixdiisa xubnihiisana ay usoo fulaan intaas marka waa saddexdii qeybood ay iimaanka u qaybsami jira cinda ahlisunna waxay dhihi jire ahlusunna iimaanka muxuu yahay waa qowl wanaagsan ofka lagaga hadlo tawxiidkii ka bilowda iyo ficil qofka wuxuu samaynayo salaadihii iyo cibaadaadka daacad kala duwanaa iyo ictiqaad oo qalbiga wuxuu ka ictiqaadiya saddexaas waxaa la dhaha iimaan la yidhaahdaa daacadu mar walba ku ziyaadaayo macsiyadana waa ku nusqaamaa dhowr iyo toddobaatan qaybood wey afdalha laa ilaha illa allah waa la waayey laa ilaha illa lah wax ka fadli badan waa tawxiid kalimatu tawxiid wey wax ka fadli badan ma jirto laa ilaha illa allah a haddii wax kasta adduunka o dhan samaawaadka iyo ardooyinka o dhan hadii la saaro kifa oo miisaan la saaro laa ilaha illa lah o dhanka kale la saaro laa ilaha illa lah baad ka qaalib noqonaysa xadiidkii bidaaqana waad garanaysaane nabiga alay salam uu ka sheekeeyey nin laa ilaha illa allahu qalbigiisa intee kasoo gashay mukhlisan lahu weeye yaqiin ah qalbigiisa kasoo goday acmaal fara badan oo siyaado xumaanoo la imaaday laa ilaha illa lah way ka cuslaatay ka cuslaatay laa ilaha illa allah afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah aniga ambiyada iga horreysa waxay ku hadlaan laa ilaha illah waa ugu fadli badan xadiidkaas kastoo dacfi ku jiro lakiin axaadiista kale xoojinaysa wa adnaaha waxaa ugu hooseeya iimaanka qeybihiisu imaadat ladaa waxa dadka dhibaya waa farabadanyada dhagax hadii la dhihi lahaa shareecadeenna macaani bay ka hadashaa ee alfaad iyo musamayaad asmaa kama hadlasho imaadat ladaa baa la yidhi waxaa soo gelaya dhagaxa dhalooyinka wasakda wadooyinka lagu daadiyo qashinka wax allaal wixii wax dhibaya gaariga wadada lagu gudbo waa soo geli adaabuu soo geli jidadka meelaha dadka kumar laayeen ood gaariga lagu xiro lagu gudbo eh, aladaabuu soo geli in laga zuuliyo laga qaado ayaa la rabaa cani dariiqi wadada ayaguna iimaankii waxyaalaha qiimaha u hooseeyu kamid yahay oo ajir iyo thawaab marki laga hadla maraatibta uhooseys haddii laga tagana dembi weyn baa kasoo gaalaya qofka walxayaa xishoodkuna shucba waaqey min aliimaan iimaanka kamid a ah marka qeyr imaanka kamidaba ah hadduu yahay xishoodku in lagu dadaalo weeyaan xadiidku saxiix weyan saxiixan buu kusugan yahay qala almusanifu raximah llahu tacaala xadathana caliy bnu ljacd qaala xadathana akhbarana shucba can qataada can cabdillahi bni cubaydillahi mawla anasin saasuu yihi cabdullahi bni cubaydillaah mawla anas qaala samictu aba saciid alkhudriy qaala kana nabiyu sala allah alay wasalam muxuu ashadda xayaan mid ka daran xagga xishoodka min alcadraai gabadha gashaantida oo fii khidriha gurigeeda ku jirta gabo gashaanti oon suuq iyo ikhtilaad iyo dad kudhex jir iyo dhalinyaro iyo waxba aan arkay weligood oo gurigooda un intay ku kortay halkaa ku jirta gabadha ayadaa way xishood badan tahay oo ragga indhaha ayada maaragtay kuma taagayso oo uma dhawaanayso oo way xishoon haddii loo soo dhawaado wa kaana idaa kariha shay-an markuu nabig nabiga gabadha waa ka xishood badnaa baa loo jeeda sala allahu alay wali wasalam wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa kariha shay-an markuu wax naco carafnaahu waan garan jiray nabiga fii wajhi wejhiisa ka garan jiray markuu sheega nabiga alay salaam u naco oo wax qabiixah una jecleen oo wejiga aleyh salaatu wasalaam ayaa laga garan jiray sala allah alay wasalam sheega asaga ha ahaado wax makruuh ah dabcan ama wax makruuha ah sharcan sharcan oo dabcan alla wuxuu nabiga u naco aleyhi salaatu wasalaam wejigiisa laga qarsan jiray markaasay saxaabada u kala degdegi jireen sidii loo zuulin lahaa nabiga wejigiis maanta waa isbedelay uu caraysan yahay waa waxaa la baaraya wuxuu ku carooday markaasa laga zuulin sala allah aleh waali wasalam marka inuu hadlaba oo afkiisi nabiga caleyh salaatu wasalaam intu ku cadeeya waxa uu diidan yahay ama uu kohanayo waxaa ka horeysa inuu wejigiisa alayh salaam uu kohdo kadib deena saxaabaduba ay zuuliyaan isagoon hadlin isagoon hadlin amilo ah, fara badan bay leedahay oo kamid tahay qisadii caaisha radia allahu canha nabiga markuu gurigii soo galay sawirka ku arkay wejigiisa isbedel markaasay raadisay xadathana maxamed bn bashaar qaal xadathana yaxya ibn mahdiy cabdiraxman bn mahdi qaala xadathana shucba an qataada an cabdillahi bn abi cutba mawla anas cabdullahi binu abi cutba buu kana yiri kaa horena cabdullahi binu cubaydullahi buu ahaa mawlaa anas binu malikin can abi saciid alqudri mila waa isku mid marka qaala abu cabdillahi wuxuu yihi bukhaari wa qaala qundar wuxuu yihi wamin abi cadiy mawla anas bay iska dheheen mawla anas cubaydullahi iyo cabdullahi midna mayna dhihine mawla anas xadiidku saxiix weeyaan nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo xishoodkiisii faraha badnaa ayay tusaysaa daliil calaa cidami shani alxayaa ala fi sharicat islam islaamka xishoodka meeshuu ka joogo ayay tusi iyo nabiga alayhi salaatu wasalaam oo afdal lkhalqi ahaa siduu ugu sifaysnaa sifada iyada nacam waxaa kale oo laga qaadanaya daliil u tahay xishoodku inuu qofka ka reebayo waxyaalaha xunxun inuu maarata ku dhawaaqo ama uu ku hadlo inuu ka ilaalin ka ilaalinayo qala xadathana cabdاlcaزiz bn cabdillahi darawadi qala xadathana ibrahim bnu sacd can salix an bn shihaabin qala akhbarana yaxya bnu saciid bn caas yaxya ibnu saciid ibn اlcaas ana saciid bn اlcaas akhbarahu ana cuثman cuثman bn cafan wa caaisha radi allahu canhuma xadathaahu waxay u warameen saciid ana abaa bakr abu bakr sidiq radia allahu canhu yaa istadana cala rasuulila nabiga alayh salaam buu idan weydiistay ma soo galaa nabi allow nabigu saa kuleeyahy wahuwa mudajicu nabigana wuxuu ku jiifaa calaa firaashi caaisha caaisha gogasheedii laabisa wuxuu xoran yahay mirda caaisha caaisha guntigeedii maradeedii hoose mirdig waxaa weyaan waa thobun min ayaa mirda la markaa izaarka sida hoos guntigoo kale wey maraa caaisha laheed ayuu nabig alay sala saa u guntaday waxba dhib ma laha firaashkaadi iyo gogoshaadi iyo gurigaadi iyo markaad joogto haddaad garbasaarta gabadha iska xirato ama aad guntato iyo dhib maleh in lagu labis laga dhigto oo la xidho unbaa la diidan yahay haddaad guntato ama aad huwato ama maaratay sarirta markaas isku dado waxba dhibaataa ma laha mirda caaisha buu nabiga alay salaam yuu markaasi guntan yaho qabaa fa liabi bakar abubakar wuu u idmayo soo gal buu yihi wahuwa kadalik sidii asagoo ahoo maradii qaba ayuu abubakar soo galay radia allahu canhu dantiisi buu soo gudbistay soo gudbistay wuxuu rabay u socday faqadaa ilayhi nabigu waa u guda xaajatahu xaajadiis uma insarafa abubakar waa baxay dantii u markii loo dhameeyey uma istaadana cumaru cumar baa haddana iyadoo dalba radia allahu canhu fa la waa u idmay soo galbiiro kadalik asagoo sidii oo maradii iska bedelin oo iska dharyaraysay faqadaa ilayhi xaajatahu xaajadiisi buu cumarna u guday nabiga alay salam baa u gudaayay uma insarafa cumar gadoon qaala cuhmaan baa wuxuu yidhi uma istaadantu calayhi idan baa nabigu weydiistay oo nabi alloma soo galaa banaanka ka iri fajalasa horta nabigu waa fadhiistay awal firaashka ku dangiigay wa qaala licaayisha wuxuu ku yiri ijmacii ilayki hiyaabaki dharkaadan iga qaado dharkaygana isii dharkayga isii qaala wuxuu yihi faqadaytu ilay dharkii buu bedelay fadhigii wuu fadhiistay dhar kale u xidhay qaala faqadaytu ilayhi waxaan ilayhi xaajati xaajadaydii nabiga alayh isalaatu wasalaam aan watay ayaan u gudbistay oo uu isagana ii guday uma nsara qadaytu ilayhi waan ka gutay weya xaajati xaajadayda oo intaan u gudbiyey buu ii guday uma insaraftu gadoomay bu waan iska tagay buu yihi qaala wuxuu yihi faqaalat caaisha waxay tiri yaa rasuul allah lam araka kuma arkin fazicta adiga oo isdiyaariyey fazacan hadda waxaa weeyaan yani inaad baraarugto oo kacday oo aad dhaga qaaday dhaga qaadki hadda waxaad gagaxoo nabiga ku dhacay ma laha yani waad dhaga qaaday oo waad maaratay isbedel baa kugu dhacay lam araka fazicta liabibakr wa cumar cumar iyo abubakr midna omada dhaga qaadin soo gala unbaa tiri oo sideedaba oonba dantooda gudubtay kamaa sidii aad fasicta ugu dhagaqaaday oo u kacday oo u kaashaysatay o iskugu diyaarisay licuhmaana cuhmaan cuhmaanse waa isku diyaarisay oo markuu asoodkiisa maqashay dharkayga iyo bedelo dharkayga siatantala fadhiisatay qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yihi ina cuhmaana cuhmaan rajulun xayiy nabiga saxaabada si u yaqaanay fiiri qof walba siduu uu yahay ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam kula dhaqmi jiray oo kula macaamili jiray qof walba siduu yahay ayuu kula macaamili jiray rasuulka aleyh salaatu wasalaam kuwan abubakar iyo cumar inuu nabi calayhi salaatu wasalaam ayna arrintaasi wax weyn oo aynan kasii arkaynin laakiin cuhmaan radi allahu canhu xishoodkiisa aad u badnaayo markaaba xoogow qalbigiisa xishood baa gelaya marka waa nin xishood badanoo wa inii khashiitu waxaan ka baqay in adintu lahu haddaan u idmo wa ana calaa tilka alxaal anuu xaalkaa ku sugan oo baradeeda ayaan iska qaba oo saa u jiifa allaa yabluqa inuuna gaadhsiinin ilaya aniga fii xaajatii xaajadiis inuu waxiisa uu rabay dantiisa i gaadhsiinba waa xishood darteed oo afkaba wax soo marin waayo yaa ka baqay buu yiri yaxyax iyo xishood iyo mxuu ahaa jeera waxay dhahaan xishood xadiku saxiix weeyaan muslim baa soo saaray fi saxiixihi qofka markuu aad u xishoodo mararka qaar hadalka xataa kama soo baxayo hadalkaa ku guri waan mari doonaa cuhmaan eh, sifada uu lahaa malaa'igta ka xishoon jirtay xadathana ibrahim bn musa qaal xadathana cabdrazaq qaal can macmarin can thaabit albunani can anas bn malik can anas bn malik qaal ma kaana alxayaau xishoodku ma ahaanin fi shayin shay gudihii ilaa wixii xishoodka dhexdiisa u ahaado zana waa qurxiyaa oo qofka hadduu iska yar hadalkiisi iyo ficilkiisi iyo edabtiisi iyo waxyaalaha maarata xumaanta iyo macaasida iyo munkarka iyo iska ilaaliyo dee wanaagunba qofkaa ku jiraa wixii xishood lagu la geliyo uu qurxiyaa walaa kaana alfuxshu foolxumadu aqwaal iyo ficil waxay ahaatee fii shayin shay ma galo ilaa shaana way fool xumaysaa fuxshuna waxbuu fool xumeeyaa xadiiku saxiix weeyaan oo axmed iyo tirmidi ibn maaja xataa way soo saareenoo waa xadiis saxiix o thaabit can rasuli illahi sal ly slam ka sugan oo rifqigiiba isagana lamid yahay rifqiga maa ku dhihi jira maa kana rifqu fi shay ilaa zaana walaa yunzacu an shay ila ilaa shaana rifqiga iyo dhimrintan waa saas oo kale xadathana ismaaciil qaala xadathanii malik can mishaabi can salim can abihi ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam mara birajulin nin buu soo maray nabigu yacidu akhaahu walaalkii wuu waaninayo fi lxayaa xishood kaga waaninayo nin nin meella taagan oo walaalkii waaninaya oo xishoodkii baa ku dhibay oo keyrkaa kaa reebay oo danahaadi baad la qabsan laadahay waa waaninaya xishoodka iska dhaaf ul xishoodka iska dhaaf faqaala nabiga wuxuu yiri dacu iska daa fa alxayaa xishoodku min aliimaani buu kamid yahay so waxa xishood ma ahaa xishood wanaagu buu keenaa iimaan buu keenaa xumaanto dhan bu qofkan iska ilaalini qofku waxyaalaha mubaaxaadka ka xishooda xumaantan waa kasii daran yahay qala xadathana cabdullahi qala xadathani cabdilcaziz bin abi salama can ibni shihab can salim can ibni cumara qaal mara nabiyu sal allah alay slam calaa rajul nabiga nin buu soo maray yucaatibu akhaahu walaalkii ceebeen fi lxayaa xishoodka dadka waxaa weeyaan qaar baan laga baxsanayn gabdhuhu hadday xishoodaan oo dhahan annaga sawiro aadi mayno wadooyinka aadi mayno oo raggaa janeen ma dhex tuubaa intay waxay dheen reebaadiyaa tahay a reebaadiyaa tahay xabaarad iyo ilbaxnimada kaa maqan keyrkaa baad ka hadhay meesha umaad fadhidaa soo bax tubaa jiidi wax lawado lawado lawado marka dambe matahaad iyo balaaya lagu ridaaya marka dambe de waxaa weeyaan fadeexa fadeexa ku dhacaysaa marka in dadku ay xishoodka iyo wanaagga iyo khiyaarnimada iyo waxaas laga waaniyo ma ahee in lagu waaniyo wey kaanahu yaquul wuxuuba leeyahayba adara bik xishood baa ku dhibayba xishoodka waa ku dhibay oo dhibkuu geystay o wax la qabsan laadahay saasoo oo kale u leeyahay faqaala nabiga wuxuu dacu wardaah fa ina alxayaa xishoodka min aliimaani buu kamid yahay xishoodka iyo sariigta iyo inuu qofka maaragtay uu wax iska ilaaliyo xun iyo ficli qowl wuxu adaba waa iimaankiiba kamidta iimaankuba in wa ku ziyaadina lala imaada la rabaaye waa shucba min aliman waan soo maray xadii saxiix wey xadiidka qaala alimaamu raximah llah xadathana abu rabiic qaala wuxuu yidhi xadathani ismaaciil abu rabic bin quhaym xadathana ismaaciil qaala xadathani maxamed bin abi xarmal an cata wasulayman ibn isaar cata bn isaar iyo sulayman bn isaar wa abi salamata bn cabdiraxmaan azuhri ana caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kana nabiy sal l slam wuxuu ahaa mudajaca mid ku jiifa fii beyti gurigeyga kaashifan asagoo fayda can fakidii bawdadiisa awsaaqii dhudhumaysa shaki baa galay alfakid cawra xadiis saxiixa kusoo aroray alfakidu cawra marka nabiga alay salaam kasumuunu faydin lugihiisa saaqeynkaasay ahaayeen mararka qaar xadiidka xadiidka anas binu maalik ee abu dalxa uu la saaraa faraska inxasarat fakidahu markuu faraski ordaayay marka way faydantay taas umuunu qastay nabiga alayh salaam laakiin asalka bawdadu waa cawro waaye marka riwaayadana shakuraawi baa geliya kaashifan can fakidi awsaaqayhi saaqeynkuna cawre maaha dhudhumadiisa lugaha ama bawdadiisa faydneed marada yar buu iska qabay nabiga gurigiisuu joogaa elene faistadana abubakar baa idan weydiistay nabiga calayh salaam ma soo galaa yiri faadina la waa u kadalika asagoo sidii ah waxba iska bedelin maryihii iyo qaabku u jiifay fataxadatha nabigu la sheekaystay xoogow danihiisi u gudbistay nabigana waa oofiyey waa iska tegey uma istadana cumaru cumar radiallahu canhu ba haddana idan weydiistay faadina la waa u kadalik uma taxadada waa u sheekeeyey adina kadalika sida abubakar oo kale taxadada xoog usheekeeyey waa iska tegey uma istaadana cuhmaanu cuhmaan baa haddana idan weydiistay fajalasa nabiyu sala allah aleyh wasalam baa intuu fadhiistay wasawaa isku tootoosiyey tiyaaba dharkiisa weliba maryihii iska qaaday mara quman ayuu xidhay rasulka alay salatu wasalam tii ka fiican ciladina waa sheegay nabiga aleyh salaatu wasalam waan soo maray kana wuu sheegi doonaa abubakr iyo cumar nabiga aleyh salaatu wasalaam siday isku ahaayeen mucaamilada iyo mxuu ahaa suxbada iyo saaxiibnimada iyo isku iskudhexgalkoodii iyo sida cuhmaan radi allahu canhu u kala xishoon jiray nabiga way kala duwanaayeen waxay dhahaan idaa xasalat ulfatu badalat kulfa idaa xasalat ulfatu badalat alkulfa hadday ulfo iyo isku ta'aaluf iyo isku dunaan meesha ay timaado takalufkii baa yaraan oo qofka marka hore ku yeeshay khalad baa yimaado lagu leeyahay maalinta hore ee adle sheegan muxuu noqon doona aad leedahay isdiyaarinayso oo hadduu gurigaada imaado ama ad meel kaaga hor imaado aad iskugu waxaynayso iyo marka dambe eed muddo badan aad wada joogtaan o isdhex gashaan waxaa weeyaan isku mid maaha saaxiibkan waa sidaas oo kale saaxiibkaada hore marka hore hadalkaada waa is aruurin oo ficilkaada waa isdhawri oo waxbaad marka dambe yaad xerin laakiin marka dambe eed macaamiladii iyo kaftankii iyo isdhexgalkii uu aada u bato waxaa yaraanaysaa Ah, kulfadii baa yaraan inaad isku kalifto ood iska ilaaliso o isku dibyaariso o ulabisato waa iska dhaafaysaa ah, waxyaala badan marka hore waa laga madaxaada xataa inaad ka ilaalinayso mar walba cumaamada iyo koofiyada ku nabaysay marka dambe waaba iska dhareeraysaanba idaa xasalat ilulfatu badalat ilkulfa ayay yidhaahdeen qaala muxamed wuxuu yidhi muxamedkaasi waa ah, ninka la yihaahdo muxamed ibn xarmala wuxuu yihi walaa aqulu dhihi maayo fi yawmin waaxidin hal maalina yufadakala fataxadatha masaladan masale joogtay ahayd in abubakar iyo cumar iyo cuhmaan nabada marba usoo galaan oo usheekeeyaan oo u imaadaan wax badan bay saaxiibo khaasay ahaayeen marka dhihi maayo hal maalmood fi yawmin waaxidin fadakala fataxadatha ee way badneed wey way badneyd falamaa kharaja markuu baxay cuhmaan qaala wuxuu yihi qultu waxaan ya rasuul allah qaala qultu qaala qaala wuxuu yihi raawigii qaalad waxay tiri caaisha yaa ku jirta meesha caaisha ile meesha warramaysa ya ini qoran tahay marka caaisha waxay tiri qultu ya rasuul allah dakala abubakar baa soo galay radia allahu canhu falam tahtasha alhashaasha waxaa weeye albashaasha dalaaqat lwaji yaa hashaasha la yihahdaa qofka in maaratay loo dhoola cadeeyo oo loo maarata hadal wejiga loo furo oo la qaabilo hambaabac bay dhahan soomaalida loo hambaabaco soo ma garanaysaan hambaabac ma garanaysaan loo hambaabaco ya ah, amaba eray kala yahaya qofka oo marku aad ku imaado aad u istaagto ood usoo dhaweyso ood waxaa la yihahdaa ereygaas eh, hadda soomaaliga waa xasuusa yan loo hambaabaco hambaabac wax kala yaa garasha abdiab sheekh xasan haye eh? sheekh xasan dhalinyaro iyado waxba laga dugsan maaye ya wajifuraan iska dhe ah, lakin wajifuraantii baa waxaa kala socota nooc oo ha oo baxbaxnaan aho soo dhaweyna la socota ha marka waxa weye qofka soo dhaweeyo loo hambaabacay dhihi jiren hambaabac ha hebel waa loo hambaabacday saas dhahan ya mucaaraqa miya mucaaraqadu ficil bay isku bedeshay waayo waa waa waa soo dhaweyn waayo ha soo soo dhawayn iyo muxuu ahaa hebel baa imaaday wejiga loo furo oo loo qoslo oo soo dhawo lo yirahdo oo baryaha isku duwo alabta wax culus baa imaaday saas wey marka falam tahtasha oomaadan baabicin walam tubaali oomaadan aabayeelin sidaada iskaga jiiftay maradaadii yara qaydkaadana iska qabtay uma dakala cumar waa soo galay falam tahtasha asagana xashaashe iyo waj maarata dhoolcadeed cosla walam tubaali in badan bay u imaan jireenoo suxba khaasay noqdeenoo sheek mar walbaba umuurihii dowladda iyo saxaabadii iyo howlihii diinta iyo dacwadii yaa mar walba la wada hadlaa uma dakala cuhmaan baa soo galay fajalasta intaad fadhiisatay baa sawayta hiyaabaka dharkaadina isku hagaajiso isku duuday isku duuday waasee nabi allow caaisha tiri qaala wuxuu yihi alaa astaxyi miyaana ka xishoonaynin min rajulinin tastaxyi minhu ay ka xishooto almalaaikatu malaaigta marka halka waxaad garatay almalaaikatu tastaxyi malaaigtu way xishootaa malaaigtu way xishootaayo wixii xunoo hadala ama ficiloo xun ama muxuua ah dhaqanoo xun way ka xishootaa malaaigta way xishootaa sifada way leedahay ayib malaaigtaama ninkan ka xishoonaysaba oo xishoodkiisii iyo sariigtiisii iyo tawaaduciisii iyo qiimihiisii yay malaaigtu xataa ku dhiiran karin oo ay ka xishoonaysaa tastacii malaaika miyaan ana ka xishoonaynin bu nabig sala allah alay wasalam waa ammaan waa fadiila aad iyo aad u weyn oo saxaabada marka laga hadlaayo mid walbaba sifo gaaro colaa wax laleh oo meeshiisa gaarsi uuli jirin haddii hadda lagu yidhahdo amiinu hadihi alumma wuxuu abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali intaba ay umana ahaayeen haddana tilmaantaa nin baa lagu tilmaamo gaar ahaan bilad ugu helay bilad sharaf ku helay waa kuma ya abu cubaydata caamir ibn jarax radia allahu canhu ardaa nacam tilmaamo gaaray saxaabadu kale lahaayeen baab wuxuu ku saabsanya maa yaqulu qofka wuxuu dhihi idaa asbaxa markuu waa bariisto subaxdii iyo galabtii waxaa la yidhaha adkaaru sabax walmasa adkaaru sabaax walmasa camal yowm waleylana waa la yihahda kutub baa laga alifay camal yowm waleyla imaam nasaa-i baa iskale iyo culamo kala kutub bay ka qareen adkaaru sabax walmasa xadathana waa labada xilli ugu fadli badan adkaarta in lala imaado labada aroortii iyo casarkii labada ayada si gaarana qur-aanku waa u tilmaamay xadathna musa qaal xadathna abu cawaana qaal xadathna cumar can abihi aabihiis cumar bin abi salama zuhri wey aabahana waa abu salama cumarkaasa daciif ah can abi hurayrata qaala kana nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu ahaa idaa asbax markuu waa bariista qaala wuxuu dhihi jiray asbaxnaa waa waa bariisana wa asbax alxamdu riwaayada saxiixa asbax almulku bayd wa asbax alxamdu xamdiina wuxuu u ahaaday kulluhu ideelkii lilahi ilahay ba iskale laa shariika lah ilahay wax la wadaaga ma jirto cibaadada iyo maamulka koonka iyo asmaada iyo sifaatka midnaba ilaahay samayn ma leh laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudo allehena ma jirto wailaahi nushuur soo bixidda qalbiga qabriga laga soo baxayo lasoo dareerayo xag alle ayaa loo soo baxaya waidaa amsa markii galab la gaadhana qaala wuxuu dhihi jiray amsayna waamsa almulku lilah waan galabaysanay mulkii oo dhan oo waxba ka dhimanayna ilahay baa iskaleh sabax iyo masaa iyo waqti walbaba mulkiga ilahay baa iskale alxamdu kuluhu mahad kulligeed lilahi baa iskale laa shariika lah wadaag ilahay malaha wax la wadaaga waxba cibaadada iyo keyrba laa ilaha ila allah wa ilayhi marka wa ilahi lmasir baa la dhihi galabtii aroortii waxaa leeyahy wa ilayhi nushuur wa baa laleeyahay ilen wuxuu ahaa subaxdii waa lasoo hurdaa laga soo kacay qubuur baa lagu shabahaya wa nushuur muxuu ahaa galabtiina waa kaasoo waa habeenkii baa soo galaayo oo waxaa loo sii socdaa xagga jiifkii iyo hurdadii iyo mawtatu suqra iyo geeridii baa loo socdaayo wa ilayhi lmasiir waxaa lagu tilmaamay wixii lasii socdo xagga aakhara sii socdo marka saasaa labada eray ay munaasaba u kala leeyihiin wa ilayhi nushuur sida aan qubuurta hurdada oga soo kacnay wa ilayhi lmasiir xagga allah loo soconaya sida haddaba usii socono daciifun bi hada lafdi lafdigan u daciif ku yahay lakin xadidku isagoo mashhuura yuu saxiix yahay oo xadiidkii mashhuurkaa ah weeyaane adkaaru sabax laga soo qaadan jira baabu man dacaa qofkii ducaystaa dacaa duceeya fii gayrihi buu u duceeyey min adducaa ducooyin eyrkii buu u duceeyey oo ducooyin ugu duceeyey xadathana mxamed bn salaam qaal abarana cabd bn sulayman qaal abarana mxamed bn cmr qaal xadathana abu slma can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabig wuxuu yihi ina alkariima qofka kariimka ah wanaagsan sharafta badan ibnulkariimi midkii kariimka ah ee wanaagsanaana uu dhalay ibnulkariim mid kariima wuu sii dhalay kaana ibnulkariim mid kariima kana uu sii dhalay afar fac ninka kariimka ah afar fac ninka kariimka ah yuusufu waa yuusuf ibnu yacquuba nabi yacquub uu dhalay ibnu isxaaq uu sii dhalay ibnu ibraahim khayruraxmaan uu dhalay tabaaraka wa tacaala allah raxmaana ibnuraxmaani allihii raxmaan ahaa tabaaraka wa tacaala takaahara khayra wa tacaalaa sareeye culuwun mutlaq ayuu ilaahay sareeyaa subxaanah wa tacaala culuwu daat waculuwu mxuu ahaa qadar waculuwu sharaf intaba ilahi subxana watacala waa sareeya qaala wuxuu yidhi ninkaasuu nabiga ammaanay waa nabiyullahi yuusuf alayh salaam xagga haddii la dhaho abtir la yidhaahdo ashraf nasab oo qof uu ku abtirsado ninkaasa iskale wey oo afar fac nabi tirsanaya afar fac buu nabi tirsan ashrafu naas buu ahaa min xaysu nasab haddana wuxuu ku ilaahay siiyey sharafu nubuwa ayuu ilaahay siiyey sharafu nubuwa isagoo helay waxaa ilaahay ugu daray sharafu lcilmi cilmi gaaroo ambiyada kale iyo ayna garanaynin oo ilaahay siiyey baa jirta muxuu ahaa callamahu taawiil alaxaadiid ruyada iyo tafsirka ya ilahay baray haddana ilaahay wuxuu siiyey e, mxuu ahaa sharafulcifa sharafulcifa dhowrsanaansho dhowrsanaansho iyo cifada fi kalaamihi iyo mxuu aha alcifa fi lisan wcifa fi lfarji waad garanaysaan e, imtixaankii qabsaday isagoo la waraawadatu lati huwa fi beytiha can nafsihi waqalaqat alabwaab ayad waa ki istaagay wey carabkiisana waad garanaysaa si u dhowray xataa aadaabtii ula macaamilay iyo siduu marka uhadlaay markuu walaalihii la hadlay min bacdi an nazaqa shaydaanu bayni wa bayna ikhwati midka shaydaanka uu galay waa kuwaay ma yuusuf ba mase walaalihiis asaga shaydaan xagee ka galay walaalihii baa intay qabteen ceel ku tuuray oo shaydaan uu wax u akriyey asagase ilmaha yar ee sakiirkaabuu ahaa ee waxba xasba ka ogeen marka ayagaasu hadalkaasi cifadat lisaan intuu hadalka ku mudi lahaa oo uu maanta maarata ku ligligi lahaa waranka yaa wuxuu leeyahy idinkii aan anaga markuu shaydaan noo kale adeegay shaydaan markuu noo kala adeegay ilaahay maaratay waxaa asagaa naga saaray maantana soo aruuriyey ayaa mahar iskale buu leh bacda nasaqa shaydaan bayni wa bayna ikhwati hadallada cifada carabka kamid tahay qur-aanka laga fahmay markuu lahaa baalka isagaa ahaa swaaculmalik meesha uu geliyey wuxuu yihi ya ya a al antum sharu makaana wallahu aclam ayib eh, eh, eh, inakum lasaariqoon markuu lahaa ah, marka markaas saariqun guud ahaan waa ki yuusuf xadeen ay ku tureen ceelkii wati saariqun waa runtaas taa run bay ahayd laakiin markii dambe nafqidu sawaac berig waad xadeen moona dhihin a ah, waxay dheheen ukaadi waxay dhaheen mogtahay eh, inakum lasaariquuna marka lagu yiri eh, maxaad raadinaysaa maxaa naga dhumay bay dheheen maxaa naga dhumay a ah, markaasu wuxuu nafqidu suwaac almalik muuna dhihin waxaad naga xadeen koobkii boqorkaad xadeen muuna dhihin soo ma nafqidu suwaac almalik marka hore lakin inakum lasaariquuna saariqadaasi waxay ku dhici kartaa tii hore iyusbit qaada ceelka ay ku tuureen aabahood dheheen dugaa cunay ku dhici karaa ama waxyaala kale lagu ogaa laakiin markii dambe weelkii baad xadeen lama dhihina nafqidu buu yihi waxaan la-nahay buu yihi nafqidus waa almalik dayib marka ereyadaas way ku badan yihiin markaa suuratu yuusuf akriso meelo badan oo hadalka oo aad iyo aad iskaga ilaalinayo oo eh, uu dhowrayo ayaad arkeysaa nacam hataa markii eh, wiilkii ay dhaheen eh, mid kale ku bedel muxuu yihi macaad allahi an naakuda ilaa man wajadna mataacana cindah mudha ilaa man saraqa mataacana ah ma qaadan anaga alaabtan xalay baan qaadana ma wajadnaa bu yii ficlan wujida waa laga helay alabtiisi kudhex jirtay mogtahay ilaa ma wajadnaa mataacana cinda marka hadalladaasi o dhan waxa weeyaan cifat lisaan ah, carabkiisu aad u ilaalin jiray radi allahu canhu ardaah nacam aaway hadda ibrahim marka xagga kariimkaas qaala qaala rasuul llah nabiga alay salam wuxuu yihi law labithtu fi sijni law labithtu haddii aan ku nagaado fi sijni xabiska iyo jeelaha maa labitha muddata lubthi yuusufa yuusuf intuu ku nagaa maa labitha yuusufu intuu nabi yuusuf uu ku nagaa haddii aan anigana intaa xidhnaan lahaa muddo dheer buu xidhnaaye huma jaa-anii uu i imaan lahaa addaaciya midkii yeerayey ee bal u yeera ban hanoo fasira ru'yada xabiskana ka soo daaya loo soo dhiibay fariinta hadduu ii yeeri lahaa la ajabtu waan ajiibi lahaa waan ajiibi lahaa oo markii ninkii boqorkaa intu ruyada arkay uu yiri anaa kii isaga halmaamay marka dambe anaa inigu yeeraay ninka ruyada yaqaana fasaxa markuu yihi soo bax waa nalkaa waa nin waan bixi lahaa buu yiri laakiin yuusuf markii muyuu baxay maya id jaahu rasuul kii lasoo diray markuu u yimid nabi yuusuf oo yihi kaalay bal soo baxo ruyada ayaa fasirtaa la rabaayo faqaala wuxuu yihi irjac ilaa rabbika fasalhu maa baalu niswati laati qaطacna aydiyahuna irjic ilaa rabbika od noqo sayidkaadii iyo ninkii kusoo diray boqorka ahaa fasaluu weydii baalu niswa maxay ahaayeen haweenkii allati haweenkii qatacna jarjaray aydiyahuna gacmahooda bal kuwii gacmahaas guray iska guray maxay rabeen keedkii iyo dhagartii halkay kasaga gaareen markaa yuusuf alayhi salaatu wasalaam maadaama albaabka laga furanayo soo bax la yiri iskama soo bixin ee wuxuu yidhi waxaa kaaga daran adigoo maanta inuu soo daayay iska taga laakiin ceebtii iyo tuhmadii iyo farafiifiiqii shacabka hadhow faraha lagu soo fiifiiqo bal horta iska iska dhahir buu yidhi wixii xumaan ahaa ee lagugu tubaayey ee lagugu sheegay ee beenta ahaa afkooda ku caddeeyaano inaad beri tahay a inaad beri tahay markaasa haweenkii la weydiiyo dheen waxba kuma ogin oo islaanta iyadaheeda balaadooda soo askuntay ay tiri alaana xasxas alxaq ana raawatu can nafsi anaa ninkan maagay oo kufsan rabay waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan cifadiisu ilaalinaya radia allahu canhu ardaa iyo inaan waxba xumaana aan lagu tuhmin laakiin nabigeena tawaaduciisa fiiri sala allahu aleyh wasalam wuxuu aniga hadiiba xabiska kasoo baxa laydhihi lahaa maba dheheen maxaa lii yii iyo eeda hore iyo waxma sii galgaleen waad kasoo bixilaa bu yiri taas marka waxaa wey tawaaduca nabiga weyaan walilah nabiga sala allah aleh wasalam huwa afdal min yuusuf alayhi salaam asagaa ka fadli badan nabi yuusuf ayib waraxmat llahi ilahay ha naxariisto ambiyadii bu utawaaducaya walaalihiis nabiga alayh salaam shaahidkuna waraxmat llahi taas wey baabu man dacaa fi gayrihi min adducaa waraxmat llahi ilahay ha naxariisto calaa luuti nabi luut luut allah ha unaxariisto in kaana wuxuu a layaawi kii u duma ilaa ruknin shadiid rukni shadiida iyo tiir culus oo adag ayuu ku tiirsanaa id waktigiibuu ku tiirsanaa qaala uu liqowmii ku yidhi low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid markuu lahaa haddaan ani xoog lahaan lahaa aan martidaydan aad ku qamaamaysaan nimankiinan xumaanta sameyn rabow xoog haddaan lahaan lahaa ama aan tiir culus ku tiirsanahay oo iyo qabiilkeyga maanta aan dhex joogo martidayda imayna dhaafteen kumayna soo qamaamteen markuu lahaa ficlan rugni shadiid ku tiirsanaayo allah subxaana wa tacaala ilaahay buu ku tiirsanaa marka xanuunka baa ka tambatay xanuunka baa ka tambatay ilduufkaasaa ku dhacay luut alayhi salaatu wasalaam xagga erayga ah wa ilaa yaqiinta iyo caqiidada kama qarsooneen nabi luut alayhi salaam anahu yawi ilaa ruknin shadiid wahuwa allah subxana wa tacaala inuu ilaahay ku tiirsan yahay oo tiir culus u haysto oo allah uu yahay cawnkiisa iyo kaalmihiisa iyo gargaarihiisa ya arintaa kama qarsoona labi luud waaba nabi aleyh salaatu wasalam nabi ma ambiya ilahi kamida wey laakiin xagga carabka iyo ilduufka carabka ah sidii nabiyullahi sulayman oo kale wey la aduufana layla muxuu yihi tiscata wa tisciina imraa kulahuna yelidna farisa mujaahida marka insha allah dib ka tegey maca asagoo og in mashiyat llahi ay wax walba ku imaanayaan mashiyat in ilmo lagu helo oo mashiyat illahi lagu helo w maarata kastaba ilahay mashiyadiisa ku socdo laakin insha allah dib ka tegey marka waxa weeyaan yaqiintiisii iyo caqiidadiisii lagama hadlaayo marka maanta waxaa laga hadlayaa xagga carabka iyo xagga maaratay ereyga iyo qaabkaasa laga hadlayaa famaa bacatha allahu ilaahay ma soo bixinin bacdahu nabi luud gadaashiisa min nabiyi nebi ilaa fi tharwatin ay fi kahratin buu ku fasiri doonaa tiro badan oo min qowmin qownkiisa qabiilka ugu laan dheeraysan yaa nabi laga soo saaraa ee lagu yaqaano geesinimada iyo mincada oo wiilkooda lagala bixi karin wiilkooda lagala hoos bixi karin yaa nabi walba laga soo saari jiray markii dambe oo nabi luud aleyh salaatu wasalaam arrintaas waxaad ka fahmaysa marka inuuna qawskiisi ahayn a ah, marka qowska isaga markii dambe nabi walbaba waxaa laga soo saaraya qabiilkiisi si ay udifaacaan oo u ilaaliyaano waad ogeeda nabi maxamed sala allah aleyh wasalam sidii qowskiisa ay udifaaceen banu haashim ayagoo gaala ah waa kii xataa ay cunaqabateen iyo dhibaato iyo wax walbaba ay meesha ay wiilkooda dhiibi lahaayeen ay u hureen qaala muxamedun atharwatu alkathratu walmanca tiraa badan oo haddana ilaalin oo mancinaysa in ilmahooda iyo wiilkooda iyo nabiga gacantooda lagala baxo ayaa laga soo dhex saari jiray xasanu saxiix la waxaa moogtahay tacasubka marbay marbay ku yyyyyay si kale ugu khidminaysaa ah, ninkan reerkiisii iyo cidiisii baa difaaci oo ilaalin oo waardiyeen oo markaa eh, wahum yanhawna canhu wayanawna wayanawna canhu kale weyaan ayagana way ka fogaanayeen diintii wayna difaacayaan saas wey macnaha qaala musanifu raximah llah baabun annaakhira addacwat naakhira dacwada khaaliska ah min adducaai ducada annaakhila midda sagsigaysa ee muxuu ahaa haadinaysa min adducaai ducada xaggeeda annaakhila e alkhaslatu naakhila min adducaa ducada xaggeeda alaga ducada ikhlaaska ah ee xumaan iyo riyaa iyo sumca iyo tacaddi iyo xadgudub intaba inti laga sigsigay laga shaqshaqay shaqshaq baa dadka qaar yaqaanaaye laga shaqshaqay ayadoo saafi ah ilaahay lagu baryey ducada noocaasa in la aqbalayo hadday laakiin riyaa gasho iyo susus iyo samci iyo ismaqashiin ama tacadi iyo xadgudub ay gasho ama qadiicatu rixm iyo qaraabagoyn ay gasho ama isticjaal iyo dacawtu fadacawtu fadacawtu falam yustajab lii waan beryo beryo lalama aqbalin isticjaalka qofka uu galo waxaasoo dhan waxa weeyaan ducada aqbulkeedii bay baabinaysa in la aqbalo xadathana cumar binu xafs qال xdثna abي qال xdثna اأعmش عن xdثnي mالك بن xاrثi عن cبدالرحمن بن يزيdi qاal kاana الربيc wuxuu ahaa الربيc بن husym الربيc بن husym الthwrي الthwrي ad thwrي wuxuu ahaa iبن husym بن caadi الthwrي yأtي wuxuu ahaa kii u imaada clqmة calqma u imaan jiray yوم الجuمعة maalinta جuمcada faإida lm akun ثmta halkaa haddaanan joogin arslوu ilaya dad ba isoo jiri jireen bu leh haddaana labadooda markay isku tagaan calqame iyo ninka la yidhaha rabiic haddaanan aniga aana meesha ay joogaan aanan joogina dad baa laisoo diri jiray cabdiraman bin yaziid wey cabdiraman bin yaid ba wuxuu le fa famata meesha ay fadhiyaan haddaanan joogin arsaluu ilaya dad ba isoo diri jiray fa jaa maratan mar buu yimid rabiic walastu thamata anoo meeshaa joogin falaqiyani calqama fa jaa maratan walastu thamata falaqiyani calqama ila kulmay mar baanoo joogin meeshii ayay isku imaadeen kadib deena calqama ila kulmay ah, rabiic iyo calqama kulmay anigana markaa ma joogin kadib calqama ila kulmay calqama marka ii waramaya fa jaa maratan buu yimid walastu thamatan halkaa joogin falaqiyanii waxaa ila kulmay calqamatu calqama ila kulmay oo rabiic la fadhin jiray wa qaala lii wuxuu igu yidhi alam tara miyaadan ogeyn maa jaa bihi rabiic wuxuu rabiic la yimid ma og tahay maanta ila calqami rabic isku imaan jiray waxbay isdhaafsan jireen maanta marka kulankii uu la kulmi jiray isagana loogu yeedhi jiray ma dhicin waxaa u warramay marka calqame alam tara maa jaa bi rabiic wuxuu la yimid ma ogtahay tahay qaala wuxuu yidhi alam tara miyaadan ogeen buu yidhi akthara maa yadcu nnaasu ah. qaala alam tara ma jaa bi rabiic maya ku jirta meesha maya ma ogin rabiic muxuu la yimid qaala wuxuu yihi alam tara miyaadan arkin calqamow akthara maa yadcuu annaasu dadka inta ay alla baryaayaan badnideeda dadka allabariga siay u badinayaan qunuudka allabariga ducada wamaa aqala maxaa ka yar waxaa ka yar haddana ijaabatu ajiibadooda wax ka duca badan oo ka ajiibid yar ma aragtay buu yidhi alam tara miyaan arkin akhara maa yadcu dadku inay ducaystaan in badan wamaa aqala haddana wax ka yar inuusan jirin ijaabatuhum ajiibidooda oo ducadii aan la aqbalaynin wadalika sabab baa ku jirta marka cilaa meesha jirta waxa ducada badan ee faraha badan ilahay la baryaya aan loo aqbalaynin meesha waxaa ku jira dhawac baa galay ducadii wadalika an allaha ilaahay laa yaqbalu ma aqbalo ila naakhila min adducaa ducada la lasigsiga la shaqshaqay umuu ilaahay baryaa iyuu ilahay aqbalaa subxaana wa tacaala naakhiladu waa wax baalka shaqshaqa ah ya munakil la dhaha ma naakhila la dhaha masafta iyo baalka muxuu ahaa shaqshaqehe wax lagu iyo waxaasoo dhan baa la dhahaa marka ducadii baa lagu shabahayaa khaaliskaheed ee istusus iyo ismaqashiin iyo tacadi iyo waxyaalaha ah, xun oo dhan laga ilaaliyey yaa mid la munakhal ah yaa lagu shabahay oo la sifeeyey qultu waxaan awalaysa qad qaala dalika cabdullah cabdullahina soo sidaa muuna dhihin alqama sheekiisi wey cabdullahi ood garanaysa cabdullahi ibn mascuud qaala wamaa qaala muxuu yihi qaala wuxuu yihi qaala cabdullahi wuxuu yihi cabdullahi ibn mascuud laa yasmau ma yasmacu llahu min min musamicin laa yasmacu allah ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yasmacu llahu ma maqlo min musamicin walaa muraa'in walaa laacibin ilaa daacin dacaa yahbutu min qalbihi ah, ilahay maba dhegaystaba maba aqbalaba laa yasmacu llahu ilahay ma maqlo min musamicin mid dadka ismaqashiinayo oo ha lagu maqlo darteed wax udhahaya walaa muraa'in mid istususayo oo wax u samaynaya ficila in laga arko ilan sumca iyo riyaa baa la yidhahdaye sumcada waxay ka dhacdaa aqwaasha riyaahana wuxuu ka dhacaa afcaashu ka dhacaa marka qof ismaqashiinayo aqwaashii hadalkiisa dadka iyo walaa muraa'in mid ficilkiisa dadka tusaaya walaa laacibi mid iska ciyaari oo waxbaa duceysan lo iska qosqosli agga fiirinaya oo ciyaaraya ilahina waa baryaya ilahay inta midna ma dhegaysto ilaa daacin mid duceysan oo dacaa duceysta waa la dhegaysaa kaasoo yahbutu uu sugan yahay min qalbihi qalbigiisa ducadu ay ka sugan tahay ikhlaaskeedii xuduurkeedii iyo xaadirnimadeedii ismaqashiin iyo riyaa laga ilaaliyo qalbiga inuu xaadir yahay kaasuu ilahay aqbalaa qaala fadakara calqama calqama ma sheegay qaala nacam qaala fadakara calqama qaala nacam ha marka meesha xoogo bal ufiirsada qultu awalaysa qad qaala dalika cabdullaahi rabiic alam tara ma jaa bihi rabiicu qaala alam tara akhara ma yadcu naasu wama aqala ijaabatahum wadalika ana allaha laa yaqbulu ilaa annaakila min adducaa qultu ayuu leh waxaan idhi cabdiraxmaan binu yaziid awalaysa qad qaala dalika cabdullaahi cabdullaahi miyuuna arrinkaas dhihin qaala wamaa qaala qaala xadiidka ilaa akhirihi qaala fadakara calqama ah. calqama ma sheegay intan adiga rabiica aad sheegtay aha qaala nacam haa qaala fadakara calqama qaala nacam meeshaa feeriya fadakara calqama qaala nacam intaa hadda nacam ishkaal inu ku jiro sanad isnaad xadiid sanadkiisa waan fiirin doonaa baabu wuxuu ku saabsan yahay liyazim duaa almasala ducada qofka ha gooriyo markuu ducaysanayo ducada ha jazmiyo casmigu maxaa laga wadaa aljazmu wa cadamu tacliiq inaan waxba lagu xirin oo la gooyo oo aan meel lagu xidhin oo insha allahu iyo aan la dhihin a ilah inaad barido iyo mxuu ahaa ada dhihin inshita ilah hadaa doonto allahuma akfir lii inshita allahuma arxamni inshita iyo kuwaasa laga hadlaya inaan la dhihin waxba lagu xidhin aad jazmiso adigoo raqbad iyo rajo ilaahay ay haysa ducada laga aqbalo fa in allaha ilaahay laa mukriha la wax qasbi ma lehe haddaad ilaahayow aad adiga aad doonto ama aad karayso naga aqbal haddaad tiraahdo dee ilahay marka horba yaa qasbaay ilahay subxaana wa tacala waxba mashiyadiisii ku socdayna xadathana moxamed bn cubaydillahi qaal xadathana cabdilcaziz bn abi xaazim can alcalaa can abih can abi hurayrata ana rasuula allahi sal l slam qaal idaa dacaa axadukum axadkiin markuu alla baryaayo falaa yaquulu yundhin in shita allahuma kfir lii in shita haddaad doonta ha dhihin walyacim ilmasala su-aasha ha cazmiyo ha jizmiyo allahuma kfir li ha ku gooyo waxba yuuna tacliiq ku xidhin iyo shardi walyucadim ha weyneeyo alraqba raqbada iyo rajada ilahay uu ka rabo ha weynaysto wax weyn ilahay haka baryo yayna la badanin waxa ilahay uu weydiisanaya la badan in yar ilahay weydiisa wax badan ilahay kuma siin karee waxaasoo kale yuuna qalbigiisa gelin yucadim ha weyneeyo alraqba raqbada iyo waxa uu dalbaayo ilahay ka dalbaayo ha weynaysto rajo badanna ilahay agtiisa haka qabo fa in allaha ilahay laa yacdumu calayhi kuma weynaado shay un wax caddaah uu bixiye bal ilumuuru kulluhu maysuur wax walbaba ilahay agtiisa waa ku sahlan tahay waana ka yusaranta way ku fududdahay wax ilahay ku adag maba jiro wax ku weynna ma jirto wax walbo ilaahay uu ku siiyo ood ka weydiisato agtiisa wax sahlan bay ka yihiin marka adigu raqbada iyo rajada iyo ducada alla ad weydiisanayso weynayso ha yaraysanine adigu saxiix weeyaan qala xadathna mxamed bn slaam qaal abarana ismaaciil bn culay an cabdilcaziiz bn suhayb an anas qaal qaala rasulu lahi sala la alay slam wuxuu yihi idaa dacaa axadukum axadkiin markuu alla baryaayo falyaczim weyn ha adkeeyo mxu ha jazmiyo fi ducaai ducada ha gooyo walaa yudhihin allahuma in shita haddaad rabto facdinu isii fain allaha alle laa mustakriha lahu wax alla ikraha ma jirte laa mukriha bay lamid tahay laa mustakriha wax ilahay ikraahi oo khasbi ma jirto mashiyadiisii mar walba ku socdaan wax adig taa lagu weydiin maahe ilahay adiga ducada markaad weydiisanayso duco aada waxba ku xirin ha noqoto xadiidku saxiix weeyaan kusugay buhari muslim baabun wuxuu ku saabsan yahay rafcu lydi gacmaha kor loo taago fi ducaai ducada aadaabtay ka kamidta in ducada markii la baryaayo alla gacmaha kor loo taago culammada waxay dhahaan axaadiidu rafculyadayn axaadiidu rafculyadayn mutawaatirun tawaaturan macnawiyan mutawaatirun tawaaturan macnawiyan axaadiis kusoo aroortay ilaa boqol saxaabi waa laga soo arooriyey laga soo wariyaa yani tawatur macnawi iyo tawaturtay qaala xadathana ibrahim bn mundir laakiin gacmo kor utaagidaasa kala ah kala duduwan kala duduwan qaabka loo taagi doonana waan arki doonaa axaadiista marka inaan aad loogu mubaalaqooyn gacmo kor utaagida ilaa fi xaalaad xaalaad mooyeen xaalaadka waxaa kamid a xaalat libtihaal iyo xaalat mxuu ahaa rabdoonta istisqaha xaaladahaas way soo arortay in gacmaha nabiga kor u taagay ilaa kilkiishiisa la arkay ibtihaalka muxuu yahay markuu cadowgiisa habaaray nabiga alay slam yowma beder yowma beder waa kii nabiga gacmaha kor u taagay ilaa laga arkay kilkishiisa nabiga alay salam gui ka dhacay marka kor buu taagi jiray inta kale se gacmaha wejiga lama dhaafinayo wejiga la dhaafin maayo wejiga lama dhaafinayo qofka hadduu khadiibya khudba akrinayana fartiisa uma ku duceysan markuu duceysan farta umu ishaari allahuma kfir lana allahuma arxamna fartuusaa dhihi ilaa istisqa iyo rawdan weeye ayb xadathana ibrahim ibn mundir qaal xadathana maxamed bnu furayxin qaal akhbaranii abi can abi nucaym wahuwa wahb qaala ra-ytu ibna cumar baan arkay ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr oo yadcuwaani ducaysanaya yudiiraani biraaxatayni labada sacab ayay soo wareejiyeen calal bay kusoo wareejiyeen sidaan weeyaan sidaan markay ducaysanayeen gacmihii bay saantay dhaysaa usoo wareejiyeen sidaasa ilo ducaysteen ayb raaxatayn labadii sacab ala wji wajiga korkiisa isakusudhee ana kor looma qaadin saas weya marka taas way jirtaa waxaa kaloo jirta in bain batinkii kor loo kor loo qaado agga cerka iyadana tana way jirtaa saa la yihahdo ayib daciif isnaad wey xadiidkan maxamed bin fulexaas iyo aabihii labadaba daciif weyaan maxamed bin fulex iyo aabihiisba xadathna msdd qal xadathna abu cawan can simaq ibn xarbin can cikrima can caaisha radi allahu canha zacma wuxuu sheegay anahu samicahu minha zacmada waa cikrima yaa laga hadlaya ninka ka hadlayana waa simaq bnu xarb wuxuu sheegay cikrima anahu samicahu xadiidka ayuu ka maqlay minha caaisha anaha caaisha ra'at nabiy ina nabiga aragtay calayhi salaam oo yadcuu ducaysanaya raafican yadayhi gacmihiisa kor utaagaya yaquulu isagoo le nabigu calayhi salaam inamaa ana bashar ilaahay o bashar baanahay oo sifaadka iyo tilmaamaha basharka ku dhaca ayaa ana ku sifaysnahay kalqadabi waridaa muxuu ahaa hadalada carada iyo mxuu ahaa ridaha intaba inamaa ana bashar wixii marka waxyi iyo eh, mxuaha risaalada iyo arrimahaas ayuu nabiga kaga duwan yahay ilahay ku khasisay oo bashariyada iyo dadka kale uu kaga fadli badan yahay ilahay nubuwo iyo risaalo ayuu siiyey oo ka doortay makhluuqa intiisa kale ama dadka intiisa kale inamaa ana bashar baan ahayo waxbaa laga yaabaa inaan qof ku dhaho falaa tucaaqibni hay ciqaabin ayumaa rajulun ninkii min almu'miniina kamida oon aadaytuhu dhiba oo ficil aw shatamtu aan caayo afka wax kaga sheego ka sheego falaa tucaaqibnii fiihi ha ciqaabin ha ciqaabin saxiix ligayrihi marka nabiga alay slam ducadaas ku ducaystay ilaahay wuxuu kaloo ka bariyey in waxa qofka uu ku yiri uu naxariis iyo khayr iyo wanaagna ooga dhigo xadiiskii saxiix muslim kusugnaa sidaas wey walidalika ninkuu nabig alay slam wax ka sheego inuu ade mutaystay oo gaal ama munaafiqba ayaya mooyeene ducay unoqonaysa ducaa lahobay unoqon ducaa lahobay unoqon oo waxay unoqonaysaa wanaag iyo khayr bay unoqonaysaa ducadaasu markaa nabig alay slam ilahay ka bari ilahina ba ka aqbalay xadiidku saxiixu ligayrihi weeyaan macnuhu waxa weeyaan xadiidka yadcuu raafican yadayhi gacmaha kor u qaaday nabig alay slam intaasa loo keenay intaasa loo keenay qaala musanifka wuxuu yihi raximah llah xadathana caliyun qal xadathana sufyan qal xadathana abu zuna an lacnat an abi hurayra qaal qadima dufayl ibnu camr dufayl ibnu camr adawsi awalu daaciyatin ilaa daws reer daws daacigi u horreeya nabigu u diray weeyaane calaa rasuulillah nabigu usoo galay dawada or dadkiina gaarsiiya qabiilkiini baa layiri nabigu usoo yimid isagoo marka xaaladii ciddii ka wada dayro ka wada dayro faqaala qaala wuxuu yidhi ya rasuul alla rasuul allow ina dawsan qabiilkii reer dawsaad ii dirtay qad casad way caasiday ilaahay iyo rasuul waabad way diiday shareecadiiyo diintii fadcu llaha calayhaa ilahay dusheeda ilaahay u bari oo habaar habaar wey ilaahay u bari oo habaar faistaqbala rasuulu llahi sal l slam alqibla qibladu nabiga alayh salaam qaabilay warafaca rafaca yadayhi gacmihiisu kor u taagay fadana naas dadki waxay u maleeyeen anahu nabigu alayh salaam yadcuu inuu habaaraayo caleyhim korkooda oo qaarkood waxay dheheen halaka dows dows way halaagsantay bay qaarkood dheheen inuu habaari bay u maleeyeen faqaala nabigu wuxuu yihi allahuma allow ihdi dowsa ree dows hanuuni waati bihi madiina igu keen ayagoo socdo oo muslima ii keen buy nabig aley isalatu wasalaam ducadii nabiga ku dhacday markiiba ayagoo qulquliba imaadeen oo muslimiina oo daayiciina oo taa'ibiina rabbi nabiga usoo noqday sala allah aleh waali wasalam nabiga u imaadeen naam xadidka xadis saxiixa weeyaan shaahidka waxaa weeyaan istaqbala alqibla wa yaday waa aadaab ducaa qiblada xaggeeda in loo jeesado in gacmaha kor loo toogo in la weysaysto in ducada la casmiyo oo aan waxba lagu xirin lagu tacliiqinin in tacadi aan lala imaanin oo maala haddaad tira tacadiga waxaa kamid a inaad waxaad heli karto inaad aadaabta sharciga aheede ka hadasha si ijmaala aad ugu ducaysato matalan haddaad jannad rabtaa markaasa waxaa tii ilaah waxaa isiisa xawrlacin guryo jannaana isi geedo waaweyn oo jannada dhexdeedana isii ceel biyahana isii ayaa tiri waxaas waxaa weeyaan lama baahna rabbana aatina fi dunya xasana fi aakhirati xasana tiri kuu filanta rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana marka labadaas ah, eray addunya aakhiraba way ku koobayaan waa duaa cajiiba ah wey marka waxaa weeyaan nin baa nabiga alay islam buu maqleel ilaah jannada igeli marka jannada igeli jannada igeliyo guriga cad ee midigta jira marka jannada la galo gurigaa ilah isiib war janna hadaad gasho waxaa ku jiro o dhan waad heshe ilah janna issii dhe naam marka jannada waxaa laba kala doordooranaya janada janat firdos si gaara ah waa loo sheegay firdos alacla ida saaltum allaha aljana fasalu firdos alacla fainahu acla aljana waawsadiha waa soo arortay si gaara ah. qala xadathana maxamed bn salam qala akhbarana ismacil bnu jacfar an xumeyd an anas qaal qaxada almataru roobkii baa go-ay caaman sanad roobkii baa la waayey oo go-ay abaar baa dhacday wey faqaama waxaa istaagay bacdumuslimiin muslimiinta qaar kamid ah ila nabiy nabig alay slam u istaagay yowmaljuma maalin jumca nabiga khudbad buu akrinaya faqala wuxuu ya rasuul allah qaxadolmadaru roobkii baa naga go abaar baa dhacday waajdabat ilardu ardadina way abaarowday wahalakalmaal xoolihii ku noolaa daaq iyo biyo ku noolaana way halaagsameen khudbadiinabiga khudben bula hadlaya marka way banaan tahay khadiibka wixii markaasi xaaje ah oo baahi ah oo daruuro ah ama adduun kusaabsan ama aqar kusa intaba weydiin kartaa waad la hadli kartaa khadiibka si toos isaga dhibaataa ma laha lama waa macno lahayn baa diidan yahay ama khilaaf keen ama dhibaato keeni kara ayib waxaa kaloo laga fahmaya xadiidkan inuu dadku hal qofa inuu dadka uhadli karo hadda ninkaa wuxuu uhadlay mujtamacii dhannaa ee abaarta ku dhacday ayuu uhadlay ayuu uhadlay marka waa uhadli karaa eh, dadka maadaa la dhihi maayo hadal fiican buu ku hadlay dadkii buu udanqaday nabigana alay salam waa ka garawsaday oo ilahay buu baryey fa rafaca yaday gacmihiisa kor u taagay khudbadii buu saaran yahay marka khudbada markii la saaran yahay khadiibka uu khudbanayo ducada ah roobdoon hadday tahay gacmaha kor baa loo taagi dadka mustamiciintana kor bay u taagi karaan markaas halkaa mar baa la sheegay wamaa yuraa lama arkeyno fi samaai cirka min saxaaba wax daruur ah oo samada ka muuqatay ma laha cirku wuxuu ahaa daruur la-aan famada yadayhi labadiisa gacmood buu kor utaagay xataa ra'aytu waxaan arkay bayaada ibdayhi labadiisa kilkilood nabiga cadidoodii yani kor buu utaagay yastasqi llaaha asagoo ilaahay roob weydiisanaya famaa salayna aljumca ma salaynaa maanan tukanin aljumca jumcadii xata oo baa jumadii la tukaninbo ducadii uu nabiga ducinayay roobkii baa soo daatay ila salaada jumcada khudbada ka horeysa xataa hama shaaba ninka dhalinyarada ah waxaa murug geliyey alqariiba alqariiba daar ninka asagoo xoog leh ee dhalinyare haddana gurigiisa masaajidka udhowgay u dhow yahay wuxuu ka murgay alrujuucu soo ugu noqon laha ila reerkiisa ninka odaygaa warkiisa haddaa ka gurigiisa u fog yahay warkiisa da ka dhalinyarada gurigiisa masaajidka u dhow yahay wuxuu ka walbaaraya siaad gurigi maanta lagu tegi doonaa roobka isqabsaday iyo cayrka isqabtay iyo sida maaratay roobka u fadaamat samadii waxay daa'imtay roobkeedii jumcatan jumco yani usbuuc jumcadii kale la gaaray falama kaanat iljumcatu alatii taliiha jumcadii kale markii la gaaray faqaala wuxuu yihi ninkii ya rasuul allah mid kale shukraawi xadiiska anas labada midka u yahay anas kaa shakisan ya rasuul allah tahadamat ilbuyuutu guryihii baa dudumay oo buulalshiga yaraa toddoba maalmood roob ku daayay way burbureen waxtabasa rukbaan safaraydii socotayna biyaha lala socon laayahay oo jiradkii baa wada go-ay oo toogii baa wada socda oo biyihii baa lalmar laayahay watabasama uu muusaday nabiga alayh salaam uu ku qoslay lisurcati malaali ibni aadam ibni aadam noogidiisa say u degdeg badan tahay lisurcati malaal ibni aadam ibni aadam daalidiisa iyo noogidiisa surcada iyo degdegeeda dirba si uu noogay fiiri toddoba beri roob abaartada ogeeda intaasoo bilood haysatay toddobadii berood beri ee roobka da-ay dirba yuu noogo roobka ilahay noo bara laga joojiye wa qaala markaasuu nabigu wuxuu ishaaray biyadihi gacantiisa iyuu cirka ku fiiqay allahuma xawaalayna ilaahu gaararkaanaga ku daasii walaa calayna korkaanaga ku daasiin marka waa mucjiza min mucjizaati nabiy sal l slam ducada ayada ee nabiga alayh salaam laga aqbalay xaalan ibtidaaa waintihaan yani surcata qabuuli illahi liducwati muxamedin sal slam xaalan ibtidaan waintihaan soo ma labadiba markii hore la bilaabayey isla waa laga aqbalay soo ma markii dambe wadar uu nabig alay slam laha ilah naga joojina isla waa laga aqbalay ibtidaaan waintihaan marka waxa wey waa mucjiza mucjizaati sal slam inuu nabiga xaq ahaa rasuul xaqa yahay oo nabiyullahi u yahay iyo tusaysa cirki oo roob lahayn oo intuu gacmanta ka dhutaagay isla markiiba roobka soo daatay irkii oo markaasi roobkii uu da-ayo meel walbaba eh, dhibicdays haysato oo inuu markuu yidhaaho naga jooji isla markaba jag yiri nacam marka waxaa kaloo tusaysaa waxdaaniyada ilahi iyo qudrada ilahi iyo awoodda ilahi subxaana watacala iyo cadamadiisa iimaan iyo yaqiin ba marka kordhinaysaa inuu khaaliqa koonka iskale ee awoodda leh ee qudrada leh ee samiica ee basiirka ah ee maqlaya arkaya addoomihiisa hadalkooda iyo nabi maxamed alayh salaam nubawadiisa iyo risaaladiisa su allah dilkiisa u aqbalay maara ducadiisa u aqbalay waxaa weye ilaagtiisa uu fadliya qiima ugu leeyahay xadii saxiix wey xadiiska maana dhameynasho wax yar baa ka haray fatakashadat takashadad ee takashafat takashafat cirkii ilen madiina o dhan waa qam wey cirki waa dadan yahay markaasaa fatakashadad waxaa faydantay daruurihii can ilmadiinati bay ka faydantay xataa saarat ilmadiinatu kaljawba waa kii xadiidka lahaa waxaad moodaa jawba inta gabalbad inta korkeeda madiina wax daruuraha maba lahaaba way banaan tahay markaasay dadkii baxeen ayagoo qoraxdii ku socda ayay baxeen xadiidka waxaa kaloo laga fahmayaa istisqaha iyo roobdoonta khudbada in lagu duceyn karo oo waxay kamid tahay maraaxisha iyo maraatibta istisqaha ayay kamid tahay oo nabiga alay slam roobdoontiisa meelaha uu ku roobdoona waxaa kamid ahaa mimbarka korkiisa qala imam الbخariي raximah الlah xadaثna slt qala xadaثna abu cawan can simak an akrama an caaishaa radi allahu canha anahu samicahu minha wuxuu ka maqlay caaisha akrama ka maqlaya anaha caaisha ra'at الnabiya nabiga aratay alayh الsalaam oo yadcuu ducaysanaya raafican yadayhi asagoo gacmaha kor u taagaya yaqulu leh allahuma inama ana basharu bashar baanahay falaa tucaaqibni hay ciqaaban wixii basharnimo iyo bashariyada ay ii keento iyo maxaa basharnimadeeda aan u sameeyo ayumaa rajulu ninkii min almu'miniina kamid hoon aadaytuu dhibaa oo shatamtuu wacaaya falaa tucaaqibnii fi hay u ciqaabin saxiixu ligayri wixii marka hadal oo canaana ilaahu ay i qabanen qofkaana yani ayna ku dhicin wey labadiba waa loo aqbalay xadathana caarim maxamed bin fadl qaal xadathana xamaad bin zayd qaal xadathana xajaaj sawaaf can abi zubayr maxamed bin muslim an jaabir bn cabdilaahi ana dufayl ibnu camr qaala linabiy nabigu ku yiri alayh salaam hal laka nabi allow ma rabtaa fii xisnin inaad noo raacdo wadankaanagii dows ma noo raacdid fii xisnin baan ku garanaynaa xayndaab wa manacatin ee wa jeishin ciidan manacatin ku ilaalin oo ku difaaci xisni dowsin baan ku garanaynaa dayirkii iyo xayirkii reer dows oo wax soo geli kara una jirin ciidankii reer dows ee geesiyaalkahana ay joogaan ay ku mancin lahaa kaa mancin lahaa cadowa qaala wuxuu yihi faaba rasulla nabig ala slam waa diiday limaa dakira allahu wuxuu ilahay u sahlay ee u qadaray marat ukeydiye lilansaari ansaar daraaddeed ilahay nasiibkaas wuxuu siiyey oo u qoray oo u qadaray reer ansaareed marka reer dows inuu raaco u hijroodo dows nabiga aleyh salaatu wasalaam waa diiday fahaajara dufaylu dufayl wuu soo haajiray madiine markuu nabiga tegey wa haajara macahu rajulu min qowmihi nin qoomkiisa oo reeq dows la socday oo saaxiiba ahaayeen saxaabi ah famarida arajulu ninkiibaa xanuunsaday gacmaha wax kasoo baxeen busbus ahoo waxaa ku dhacay xanuun markaasaa fadajira waa cadhooday xanuunkii iyo dhibaataa hayay buu u adkeysan waayey markaasuu deena reerangubiyooday oo ka xumaaday xanuunkan asaga ah ciilbaquuqay asagii baa isku cadhoonaya xanuunkiisii oo maaragtay eh, ka xumaaday fadajira ow kalimatan buu ku hadlay oo kalimatun buu yihi mushabihata lamida dajira ninkii waxaa weeyaan waa adkeysan waayy baa loo jeedaa bihaa kelimadaa mid lamid fadajira ama wax lamida faxaba markaasuu dee wari xanuunsan oo kicila faxabaa waa gurguurtay ilaa qarnin buu u gurguurtay alqarni waljacba jucbadana waa gabooyada leebta baasha leebta la geliyay iyo warmaha iyo yaa waxaa la dhahaa qarni iyo gabooyo iyo jucba iyo waxaa la dhahaa gabooyadiisi leebtiis ku jirtay baale leebahoo sida maaratay sakiintii oo kale oo afka xiri leh ayaa ugu jira faxabaa waa gurguurtay ilaa qarnin gabooyadii leebta ugu jirtay iyo qandigii leebta ku jirtay ayuu u gurguurtay faakhada wuxuu la soo baxay mishqasa waran yar oo afdhuuban ayuu soo qaato xiraya faqadaca wuxuu ku jaray wadijinaya isaga maarata xididihiisi xididu ku gooye awdaaj kuwan xoolmadidyahan markii neefka la gowracaya la gooyan waa la dhahaa waxay kaloo noqon kartaa xididaha dhiigga dhiigga bixiya riwaayatu muslim gacmihii bu iska jaray baheed iska guray marka xididihii baa markaa yaa hogmay oo dhiiggii istaagi waayey famaata waa dhintay fara'aahu dufayl ninkii dhibay alxabaal waadama fara'aahu waxaa ku riyooday adufayl dufayl fil manaami hurduu ku arkay ninkii asaga aha oo maarata iskaba fiicanba iskaba roonba iska faaya wejigiisa aan laga didaynin laakiin gacanta xooga u yar duuban tahay oo gacanta qarinaya qaala wuxuu yidhi dufayl baa marka hadlay maa ficila bika war maxaa lagugu sameeyey warba waran bal maxaad la kulantay qaala wuxuu gufira lii waa laii dhaafay bihijratii hijradeydii ila nabiyi nabiga calayh salam aan u hijrooday sababteed baa ilahay igu dambi dhaafay dembi weyn oo kabiiraa buu la yimid qaatilu nafsi buu ahaa naftiisii buu dilay laakiin waxaa loogu dhaafay hijradii uu nabi maxamed madiine ugu imaaday uu soo haajiray iyo niyad wanaagiisii qaala wuxuu yihi maa shanu yadayka gacmahaadan maxay aad qarinayso ee duuban qaala wuxuu yihi faqiila waxaa laigu yiri buu yidhi qaala wuxuu yihi faqiila waxaa laygu yidhi inaa anagu inta kale waan kuu dhaafnaye laa nuslixu ku hagaajin mayna minka adiga maa afsadta waxaa fasaadisay miyadayka gacmahaada faraan adaa isjarjaray farigaa ku jartay ku hagaajin mayna lagu yiri buu yidhi inta kalese waa iska roonahay qaala faqasaha dufaylu ruyadiibaa wuxuu uqisooday dufayl cala nabiy nabiga alay slam uu sheegay nab alla ninki sidaasaan ku arkay xaggaasaa laga haystay farihii faqaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi allaahuma yaa alla allow waliyadayhi gacmihiisana fakfir iskaga dhaaf saad intiisa kale u dhaaftay ood nicmo u siisay oo wanaag u helay gacmahana ilah iskaga dhaaf warafaca walxaal rafaca yadayhi gacmihiisa uu kor u qaaday buu saa yiri nabiga alayh salaam daciifu lisnaad way xadiidka laakiin fi saxiix muslim uu ku sugan yahay ziyaadada hadda uu musanifka baabka u keenay oo warafaca yadayhi mooyaane inta kale muslim uu kusugan yahay inuu ilaahi subxaana wa tacaala u barya nabiga allahuma falyadayhi wafakfir inuu yihi waa xadiis saxiixa weeyaan xadiidkuna wuxuu raddi ku yahay nimanka la yihahdo khawaarijta iyo muctazilada oo leh murtakibu lkabiira kuwa takfiirka ah qofka kabiiro la yimaado waa ahlu naar naarta kuwaari kuwa leh ayaa lagu radinaya madhab ahlu sunna ayaa markaa ya meesha ya xoog ya saxa oo sawaab ah oo qofka dembi weyn oo kabiira oho uu naar ku mutaysan kara hadduu la imaado mashiyadii ilahi buu ku jiraayo loo jasmin maayo ahlunaar wey la dhihi maayo mashiyadii ilahi in shaa gafara lahu wacafaa canhu wa in shaa cadabahu bicadlihi subxaanahu wa tacaala hadduu rabana waa cafiraya hadduu rabana waa iska dhaafaya fadligiisu ku dhaafay subxaanahu wa tacaala ayib xaggan kalena dee murjiada iyadana waa radibu ku yahay oo ninka farihiisi waa kadhi gacmihiisi maxaa loogu dhegan yahay haduuna dembigii uu la yimid aan loo qabanaynin gacmihiisa maxaa loo haystaa weli loogu dhegan yahay wa hada aydan raddun cala almurjia murjiadana waxay qabaan wax macsiyo iyo dembi oo qofkan asaga ah haduuba mumin yahay wax macsiyo oo iimaankaas dhaawici oo xumaanoo wax u keys maba laha bay leeyihin fakahir ma stadacta min almacaasi ida kaana alquduumu cala alkariimi bay dheen ida kaana alquduumu cala alkariim haddaad allah kariima ugelayso u socoto wax walbao macaasiha la imow saasay leeyihin dembi kasta ood la imaado waxba maaratay dhibaato kuu geysan mayso soo tawxiid ba mumin ma jirta waxba iska dabaalo ayaguna waxaa weeyaan halkaasi ka dhaceen qaala xadathana abu macmar qaala xadathana cabdiraali xadathana cabdilcaziiz binu suhayb can anas bni malikin radia allahu canhu qaal anas binu malik wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sala alla slam yatacawadu wa acuudu bilazanjir ilah buu ka magangali jira yaquul wuxuu dhihi jiray allahuma ini acuudu bika ilah waxaan kaa magangalay min alkasri wahsi ah, wahsiga oo qofka waa injaaska iyo waxqabadka iyo waxtarka iyo kartida uu kartilaan isagoo wax qaban karaba uu waxbaa wixii una qabanaynin berri maanta berri maanta iyo kasli iyo waxbaas iga iyo walxajisnaha iyo dhaxan baa jirti iyo waxaasoo waqtigi kaga dhamaani wa bika ilah waxaan kaa magangelaya min aljubni fulaynimo ayaa ilah kaa magangelaya kelimada xaqaan ka firiyo geesinimadii shujaacadii loo baana jihaad fi sabiili illahi wa bika waxaan kaa magangelaya ilahy min alharami duqnimo mida canta tabkeehe qofka u xiskiisa iyo caqligiisa tegi waxba una kala ogeeno aan urada ilaa ardilcumar buu dhihi jiray nab alay slam cumriga canta tabka ah ee wax adduunya uu markaas ay ugu turan tahay aysan jirinba macaan iyo khanaar iyo kuleel iyo qabow inta midnaba wax uu ka ogyahay maba laha qofka noocaas oo kale caqligiisa tegay waxba adduunka markaa faaido oo ma laha dhib mooyaane dheef oo male dadkana waa dhibi acuudu bika ilah waxaan kaa magan galay min albukli bakhaylnimo xagga waxbixintii iyo waajibaadkii iyo xuquuqdii iyo zakawaadkii iyo silaturixm waxaasoo dhan bukligii saxiix wey xadiidka qala xadathana khalifaة بن khayاad qal xadathana kaثيr بن hisham qal xadathana jacfar an yazid بن asm an abi hurayra an rasul lah qaal qaala rasul lah sala الlah alيه waslm wuxuu yihi qaala allahu ilahi ba wuxuu yihi ana anigu cinda dani cabdii addoonkayga malihiisoo maanahay wa ana macahu ida dacaani wuxuu ii malaysta addoonkayga unbu iga heli waana aniguna macahu maciisaana ida dacaani markuu ibaryahayo maciisaana ducada marka addoonka uu ilahay baryahayo subxaana wa tacaala ee uu kor u taagayo gacmaha kor u taagayo waxaa weeyaan waa gaayat اduli wاlistikaanat wاlkhuduuc ilaahay subxaana watacaala buu ukhuduucaya utawaaducaya isku bihinbihinaya addoonnimadii markaa halkaa ka muuqanaysa inuu faqiir yahay oo baahan yahay oo allaha qariga u baahan yahay bay tusaysaa kibir iyo markaa inuu ilahay iska weynaysiyo oo xumaantii iyo waxaasaga waxaasoo dhan baa ka baxaaya taasaa ka baxaysa marka maciyadii ilahay buu helaya ilahay baa maciisa noqon micyadaana waa tii khaaskeed wey in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuuna wey inanii macakuma asmacu wa ara marka maciyo khaas aho binasri wataayiid ilahi baa ugargaaraya subxaana watacaala oo gargaarkiisii iyo guushii ilahay subxana watacala buu qofka helaya taasaa laga wadaa wallahu aclam wabilahi towfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed